milaynka iyo akhawaadkiisa baabkiisi weyaan milayn labada walaalaha u ahaay labaday noqonayaan ama akhawaad buuba yidhi jamc buu ka dhiga waa saddex waad arki doontaa in iltaqaa hadday kurfaan hadday kulmaan alxarfaani labada xaraf khaan xagga khadkana ay ka kulmaan khadka waa inay ka kulmaan maxaa halkaa ku baxay haddii loo dhexeeyo maalanba ana nadiirun ana nadiirun eega maa loo dhexeeya mise looma dhexeeyo agga sawtka looma dheeeya lakin agga qoraalka waa loo dheeeya aggeese kolka baabu idqaam la joogo agga waa laga qiimeeya eh. waa agge waa xagga qoraalka weyaan ee agga nudkiga ma ah in iltaqa xarfaani hadday kulmaan khaanna ay ka kulmaan usima waxaa loo qaybiyey arbacata aqsaan wa kullun ku kastana culima waa la ogaaday afartuba afar la yaqaano fain tawaafaqaa hadday iswaafaqaan kila xarfayni labada xarafa wasfan iyo wa iska waafaqaan yakun waxay noqon milayn bay noqonayaan waa ba iyo ba miim iyo miim waaw iyo waaw wain tawaafaqa hadday iska waafaqaan jamiican labadooduba mahrajan ay iska waafaqaan laa sifatanse ayna iska waafaqin fa mutajaanisayn weeyaan mutajaaniseenkaysa mutajaaniseenkaasoo jaaa yimid waa a iyo daal iyo ta maalanba intuba maxay wadaagsadeen mahraj bay wadaagsadeen laakin maxay isku garamareen sifaday isku garamareen halaba xuruufta mahrajka wadaagsata laakiin ti sifada isku garamarta waxaa loo yaqaanaa mutajaanis waa isu jinsi wa waxaa loo yaqaanaa cindahum cindigooda mutaqaaribiin baa loo yaqaanaa in qaruba almakhraju makhrajku hadduu isu dhowaado oo wakhtulifa la isgaramariyo alwasfu wasfiga la isgaramariyo mahrajkiina uu isu dhowaaday sifadiina way isgaramareen maxay kolka ay noqonayaan waxay noqonayaan mutaqaarib noqonayaan lanna xagga makhrajka isaga dhowaadeen almuhim masale kaleaan ku siinaya labada xaraf hadday milan yihiin waad fahamtay sooma hadday mutajaanisan yihiinna waad fahamtay sooma waxa aan mutabaacidayn ahaynee soo hadhay maxaad odhanaysaa mutaqaaribeyn baad odhanaysaa ila mutabaacidayn baa isaguna meesha ka soo baxaya waa kan mutabaacidaynki wa mutabaacidaani weeyaan in tabaacada hadday kala fogaadaan fii makrajin oo walam yataxidaa aynan ka midoobin alwasfa wasfiga haddaynan ka midoobin marka mutaqaaribku muxuu noqonayaa mutaqaaribku waxa weeyaan makrajka keliya isu dhowaadeen sifadana way kala fogaadeen sifada keliya isu dhawaadeen makrajkana way kala fogaadeen maya labadaba way isu dhawaadeen waa saddexdaa suura ayuu kolkaa maaragta ku noqonaya intaba adigu dib u fiiriy mutabaacidku waa maxay makrajka way ka kala fog yihiin makrajku wuu kala fog yahay markee la odhan karaa marka labada xaraf makrajkooda loo dhexeeya la odhan karaa way kala fog yihiin middaa la soco marka labada xaraf makrajkooda loo dhexeeyo ayaa la odhan karaa way kala fog yihiin ama hadday isku xigaan hadday dooni maaragta masaafada udhaxaysaa haba kala fogaateen iyada waa mutaqaarib saas kolkaa kuu noqonaya iska fiiri ayib wuxuu ku yidhi sheekhu waa mutabaacidaanu weeye intabaacadaha hadday ku kala fogaadaan fii makrajin oo walam yataxida ayna ku midoobin eh, alwasfa wasfiga ayna ku midoobin wa kullu waaxidin mid kasta min alarbacati arbacadan ka mid ahi munqasimun wuxuu qaybsamahayaa xatman waajib ahaana wuu qaybsamay ilaa alaaati saddex afartii waa mutabaacidki iyo mutaqaaribki mutabaatilki afartiba maxaa qaybsamay midkii kasta muxuu qaybsamay saddex qaybood buu qaybsamay saddexda qaybood adba maada garanhaynin iyadoona sheegin mise ma fahamsanin iska fiiri haddaba in sakana alwalu ka hore hadduu reebamo qul waxaa tidhaahaa sagiir dheh mutamaailen sagiir mutaqaariben sagiir soo ma arkahaysid saasaad odhanaysaa aw xurika alxarfaani baa la xarakeeyey qul waxaa tidhaahaa kabiir dheh idqaam kabiira oo mutaqaaribayda oo milayna isoma garanaysa waxaad garanaysa aw amase sakana aani baa sukuunsamay fasami waxaad ku magacowdaa mulaqoo mulaqu magacow kii dambaaba sukuunsamay kol hadduu ka dambe sukuunsamay soo mawaani culidhaar maahay soo soo mawaani culidqaam maahay xarafka dambe hadduu maalan ba baba baba ma laysku idqaami karaa layskuma idqaami karo maxaa yeelay dee tii lagu idqaami lahaabaaba reebanba maba suurtooba kaa maxaa la yidhaahaa mulaq baa la yidhaha hadduu ihaar yahay waa ihaar mulaqa wahluma jara wax kalena maba noqon karahayo ihaar mulaqa baaragti kaasi kolkaa ku noqona aw sakana aani baa sukuunsamay fasami waxaad ku magacowdaa mulaqaa ihaar mulaqa ku magacow hadda ihaar mulaqahoo kalaa jira waa kii qinwaanun iyo sinwaanun iyo sokormis muxuu ahaa ihaar mulaqa lianna ihaarayaada kale maxay ku qaydnaayeen xalqi iyo shafawi bay ku qaydnaayeen kanse waxba kuma qaydnayn mulaq bu kana kolkaa maaragtay magacaa uu laleeyahay fa haadihi tani itnaa cashara qisman weeyaan labiyo tobankaasoo xuqiiqi la xaqiijiyey afar meeloodoo meeshii kasaba ay saddex tahay misey noqonaysaa dee mihaalkeeda waad garanaysaa waa labiyo tobankaasay kolkaa ay ku noqonaysaa wallahu aclaa wa aclam